alxamdu لله rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabu alxaji oo ka mida cumdat alaxkaam can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalam dakhala makkata min kada xadiiska bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen min xadiisi cabdillahi bni cumar waxaa ku sugan in nabiga sala allahu aleyh wasalam dakhala makkata soo galay maka min kada kadaa buu ka soo galay kadaagu waa meel buura buur sarraysa oo buuraha maka ku hareeraysan ka mid ah ayaa la odhan jiray kadaa wuxuu ka soo galay maka min kadaa buurta kadaa la yidhaahdo ayuu ka soo galay min asaniyati alculya alatii bilbatxaa wuxuu ka soo galay min asaniyati alculyaa ee karinta ama jiirta korraynta badan ee allatii bilbatxaa batxa ku sugan halkaasuu ka soo dhacay saniyada waxaa la yidhaahdaa meelaha buuraha u dhexeeya ama waddooyinka la mare ee markaa buuraha ka soo dhacaya ama laba buurood dhexdood ah ayaa la yidhahdaa batxaana waa meesha markaa biyomareenka ah ee waxa weeye markaa tamuuxda ah meesha markay buura tahay buurihii biyaha ka soo dhacaa waxay samaynayaan meelo ay maraan meelahaas waxay noqonayaan meelo burciida ah. wa kharaja min asaniyati sufla waxaanu ka baxay min asaniyati jiirta assuflaa hoosaynta badan ayuu ka baxay taana waxaa la yidhahdaa magaceeda kuda baa la yidhaha kuda marka kadaa iyo kudaa bay kala yihiin mid waxa weeye waa mamduud oo hamse alifka ka dambaysa ayaa ku sugan midna waa maqsuur oo alif baa ugu dambeeya alif alqasri mid kaafku waa kor dhigan yahay oo waatuu ka soo galay midna waa godan yahay hadday labadu iskaga kaa qaldamaan waxay ku xasuusan jireen oo culamada qaar ay sheegeen in la yidhaahdo iftax wadkhul wa dumma wakhruj yacni kordhig oo gal kadaa wa dumma wakhruj god oo bax waa kuda meeshuu ka baxay kaafku waa godan yahay meeshuu ka soo galayna kaafku waa kordhigay munaasabana waxaa ka dhaxaysa iftaxda fatxu makka baad ku xasuusan kartaa markaad ta fatxu makka aad ku xasuusanayso gelitaankan maka la soo gelaya waa markii maka la furanayay markaa si kale waxaad u tidhaahdaa yacni waxa weeyaan udkhul waftax gal oo furo maka fatxadiina haddana waxaad ku xasuusanaysaa munaasabada kordhiga iyo fatxu makka labada isla raadso waaya waxba dhallinyarada xusuuskaaba uma baahnaba markaa tani waxay ahayd waa furashadii maka la furanayay wii meeshan in maka laga soo galaa aad bay u adkayd baa la yidhi markaa qisay sheegaan in cabbaas waa nebiga adeerkii rume uu la kaftamay abu sufyaan ou yidhi abuu sufyaanow maad iska islaamtay wakhtiga uu caynkaa leeyahay cabbaas islaamnimo ma muujisan furashadii makana weli lama gaadhin markaasaa abuu sufyaan markan isagaa quraysh oday u ah odayaashii ka waaweynaa ee ka qarkacaddaa markay beder ku baxeen wixii beder ka dambeeyey talada quraysheed waxaa la wareegay abuu sufyaan saas aawadeed ghaswatu uxud laga soo bilaabo ilaa ghasawaadkii ka dambeeyey hoggaamiye waxaa ka ahaa abu sufyaan cabbaas wuxuu ku yidhi baa la yidhi maad islaamtii abuu sufyaan wuxuu yidhi wallaahi ma islaamayo ilaa farduhu kadaa ka soo dhacaan isaga markaa waa la adagto wuxuu isleeyahay kadaa waa buurtii maka ugu dheerayd farduhu inay ka soo dhacaan wax dhici kara maaha xasaan baa gebiyey cadibnaa khaylana in lam tarawha tusiiru naqaca matlacuha kadaa'u yacni fardaha waa taan waayaa haddii aydaan arkin fardaha oo kadaa ka soo dhacaayo haddaydaan arkin fardahaba aan waayo faras bayaana yeelan sakibtu bunayatiina waa loo soo naqliyaa markii maka loo soo dhowaaday ayaa siyarku waxay sheegeen asxaabu siyar halkii xasaan sheegay inaga rida in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaa yudkaru halkiibaa fardihii ka soo dhaceen intaa ciidanku soo socday min madiina ilaa makka wax tibaaxiya wax wara may helin oo nebigaa duceeyo wuxuu ku duceeyey ilaahay warkooda inuu ka qariyo quraysh uu ka qariyo aynay wax wara helin waxaa ku kadiyey ku war heleenba fardihiioo kadaa ka soo dhacay ciidanka markaa ku soo duulayna waa badan yahoo waa toban kun waxay noqotay ciidan camaariyelaya oo aynay iska daafici karin waayo waa garanaysaan yowmu badrin dee markii la yidhi xoolihiinnii waa la qaadayaa ciidanka markii ay isla heleen waxay noqotay kun iyo wax yar ama kun iyo boqol ama kun iyo saddex boqol reer bani zuhra markay ka noqdeenna waxa soo hadhay waxay noqotay quraabata alfin akhnas ibnu shariiq waa kii la tariyey reer bani zuhra nebiga reer abtigii wuxuu yidhi ninkiinnina idiin badbaad xoolihiinnina idiin nabad gale waxaana u soo baxdeen xoolihiinna inay daafacdaan ninkanna inantiinnii baa dhashay haddii la jebinayo idinku ha jabinina ee cid kale ha jabiso hadduu libaystana ou gacan sarreeyana sharaf baa idinku jirtaa iska noqda dagaalkan ha gelinaya taladii bay qaateen halkii bay ka laabteen tiradooda waa laysku khilaafaayo mar waxaa lagu sheegaa waxay ahaayeen saddex boqol reer bani zuhra marna waxaa la yidhahdaa boqol baa ka marayey boqol nin dagaalkii kamay qayb gelin reer bani cadi nimanka la yidhaahdee qoladii cumar ka dhashay weeye iyaguna kama soo qayb gelin qolyaha kale qolo walba waxbaa ka marayey dee markaa ciidan ay heli karaan cirkaa haddii la geeyo wuxuu noqon karaa unda saddex kun ciidan toban kun ah waxay noqotay waxayna u begto sidiibaa maka lagu furtay waa yahay can cabdulaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala dakhala nabiyu sala allahu aleyh wasalam albeyta cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi nebigu wuxuu soo galay calayhi asalaatu wasalaam baytullaahi alxaraamka ayuu soo galay waa kacbade wa usaamatu bnu zaydin ayaa la soo galay wa bilaalun iyo bilaal ayaa la soo galay wa cuhmaanu bnu talxa iyo cuhmaanoo ina talxaabaa la soo galay fa aghlaquu calayhim albaab waxay ku xidheen korkooda albaabkii baytullaahi alxaraamka ay gelayaan waxaa loo jeedaa kacbada lafteeda kacbadu waa guri xaggiisa loo jeesanayo ee waxaanu leeyahay albaab laga galo marka inta kacbadii la furay ayaa gudaha kacbada ay galeen nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo usaama iyo bilaal iyo cuhmaan ibnu talxa dabeedna albaabka waa soo xidheen falammaa fataxuu markay albaabkii fureen kuntu awala man walaj cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi waxaan ahaa kii ugu horreeye gala aadaabta saxaabadu kumay garaacin nebiga sala allahu aleyh wasalam kacbada cabdullaahi waa sugay intuu garaacay ma odhan iga fura markii la furay ayaan waxaan ahaa buuhi ruuxii ugu horreeyey ee soo galaan ahaa fa laqiitu bilaalan waxaan la kulmay bilaal waxaa laga yaaba albaabka isagu inuu furay fa sa'altuhu waa weydiiyey hal sallaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ma tukaday rasuulku sala allahu aleyh wasalam oo kacbada gudaheeda ma ku tukaday qaala nacam wuxuu yidhi haa bayna alcamuudayn alyamaaniyeyn wuxuu ku tukaday labada tiir ee yeman loo nisbeeyey xaggooda bimacnaa xagga yeman xiga xagga bari xiga labadaa tiir dhexdooda ayuu ku tukaday kacbadana waxaa ku sugnaa dhowr tiir baa ku sugnaa yacni waagaas ilaa lix tiir baa ku sugnaa xadiiskan waxaa laga qaadanaya xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiskan waxaa laga qaadanayaa kacbada in la galaa inay tahay mid mashruuc ah yacnii la sunnaynayo gudaheeda laba ragcadood oo sunnaa ah in lagu tukadaana inay sunno tahay ayaa laga qaadanaya haddaba xadiis kalaa soo arooroo sheegaya nebigu sala allahu aleyh wasalam kacbada gudaheeda kuma tukan labada xadiis laakiin waxaa la qadimayaa oo la hormarinaya xadiiska sugaya almuhbitu muqadamun cala annaafi ka sugaya ka sugaya ayaa laga hormarinayaa ka nafinaya diidaya waxaa laga qaadanayaa laba ragcadood oo sunnaa in lagu tukadaa inay sunna tahay waxay kaloo culammadu ka deliishadaan salaad farala in gudaheeda lagu tukadaa kacbada inay bannaan tahay oo faral haddaanu nebigu ku tukan see looga deliishanaya xadiiska waxay culammadu yidhaahdeen haddii sunnaba ay bannaanaatay in kacbada gudaheeda lagu tukado faral in lagu tukadaana waa bannaanta waxaa laga qaadanayaa in xagga bari ku beegan inuu u jeestay laakiin culammadu waxay yidhaahdeen haddii kacbada gudaheeda lagu jiro lagu tukanayo geestii loo jeestaba salaaddu waa ku asaxays waayo gees kastaad u jeesato qayb kacbadii ka midaad qaabilays iyo gidaarkii kacbada waxaa laga qaadanayaa albaabka kacbada in la xidhaa oo dan daraaddeed loo xidhaa inay bannaan tahay waxaa laga qaadanayaa ruuxii kelida ahaa ee cadliga ahaa warkiisa in la aqbalayo waxaa laga qaadanayaa siday saxaabadu ugu dadaali jireen cilmiga iyo siday ugu dadaali jireen inay ogaadaan afcaasha nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo nebigu wuxuu sameeyey halkaa aan baraarujiyo ruuxii hadday u suurogeli weydo inuu kacbada gudaheedii ku tukado hadday dhacdo qaybta xijriga inuu galo ou xijrigaa gudihiisa ku tukado ilaa lix dhudhun oo ka mida xijriga hadduu gudihiisa ku tukado waxay ka dhigan tahay inuu kacbada gudaheeda ku tukaday bimacnaa kacbada qurayshi markay dhisaysay qawaaciddii ibraahim kumay binayn oo seesaskii ibraahim uu dhigay kumay binayn kharashkiiba ku yaraaday waxay lahaayeen xoolaha kacbada lagu dhisayaa waa inay noqdaan xoolo xalaal ah oo aan dulmi ahayn oo ribo ahayn oo dhac ahayn oo sidaa ahayn xoolo xalaala waa inay noqdaan taasay iska ururiyeen kharashkii baa ku yaraaday waxay is yidhaahdeen dhismahan seeska kuma wada binayn kartaan geesta galbeed bay lix dhudhun ama lix dhudhun iyo wax bay ka soo kaceen geesta galbeed seeskii ibraahim bimacnaa kacbadii in ka mid ay xagga galbeed ka tageen oo aynay dhisin intii kale dhiseen inta kale qawaaciddii ibraahiim baa lagu bineeyey qabcadda galbeed xigta mooyaane qabcaddaa qayb baa laga soo kacay seeskii ibraahim waxaa la ysku waafaqsan yahay lix dhudhun oo ka mida oo kacbada laga tirinaya gidaarkeeda xagga galbeed loo dhudhuminayaa inay kacbada ka tirsan tahay waxaase la ysku khilaafay lix dhudhun wax ka dheeraada oo seeskii ibraahim soo gelaya ma ku jiraa taasi waa ikhtilaaf bacdi baa gaadhsiinaya ilaa toddoba dhudhun ama lix dhudhun iyo badh lixdaa dhudhun gudaheeda hadduu ku tukado waxay ka dhigan tahay ka'annahu sallaa fii daakhili alkacba sidii mid ku tukaday kacbada gudaheedoo kale ayuu ka dhigan yahay geesta aynu sheegaynaa waa geesta dayrka yare cadi ku yaallo laydharkuna sudhan yihiin sawirkeeda waa la arkaan filayaa ama shaashaadka qaarkoodba waa lagu arkay wakhtiyada qaarkoodna askartu dayrkaa yar way kortaa marka laba albaab baa dayrkaasi leeyahay albaab xagga waqooyiga ah oo la xidhayo waxbaa sidaa loogu gudbaya loogu jiidayaa iyo albaab xagga koonfurta ah marka wakhtiyada qaar baa la furaa markaasaa deedna dadku ku soo yaacaan markaasaa meeshu buuxsantaa markaasaa lagu tukadaa hadhowna waa laga saaraa can cumar bni alkhaaabi radia allaahu canhu anahu jaaa ila alxajar alaswadi faqabalah cumar bnu khadaab radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu yimi xajaru aswadka dhagaxa madow faqabbalahu waa dhunkaday cumar baa dhunkanaya fa qaala wuxuu yidhi cumar baa odhanaya innii la aclamu annaka xajarun laa taduru walaa tanfac anigu waxaan ogahay inaad dhagax tahay laa taduru waxba dhibi maysid walaa tanfacu waxbana anfici maysid walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yuqabiluka maa qabbaltuk haddaynay jiri lahayn inaan arkay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam yuqabiluka xaaluu ku dhunkanaayo inaan arkay haddaynay jiri lahayn waan arkaye maa qabbaltuk kuma dhunkadeen waxaan ku dhunkanayaa bes in rasuulka sala allahu alayh wasalam aan arkay oo ku dhunkanaya calayhi asalaatu wasalaam xadiiskan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaana laga qaadanayaa xajarul in la dhunkadaa inay tahay mid sunna oo mashruuca waxaa laga qaadanayaa ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam in lagu daydo haddii aynay sugnaan inay nebiga u gaar tahay hadday nebiga ficilkaasi u gaar yahay oo aan lala wadaagin lagagama dayanayo haddii kale waa lagaga dayanayaa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa laga qaadanayaa xajaru aswadka shay aan ahayn oo cibaade ahaan loo dhunkanaya oo ama dhagxana ama jamaadaadi inaan u jirin ama qabri ah haddii la dhunkadana ay noqonayso oo cibaade ahaan loo dhunkanayo bidca ay noqonayso amaa dhunkashada awlaadda la dhunkanayaa waa lilshafaqati waalraxma waalcatf waa naxariis ayaa markaa loo dhunkanaya waa dhunkasho caatifadeed amaa dhunkashada zawjaadka la dhunkanayaa waa lilshahwa dadka qaarkood waxay dhunkadaan masaaxifta oo qur'aanka ayay dhunkadaan qaarkood waxay sheegeen inay yidhaahdeen cikrima ayaa dhunkan jiray odhan jiray kalaamu rabbi laakiin ma sugna oo cikrimo arrinkaasi kama sugnaan cikrimat bni abi jahlin sidaas aawadeed ruux saxaabada ka mida oo laga hayaa inuu musxaf ka dhunkaday ma jiro liajli haada haddii arrinkaa qurbo iyo khayr ku jiri lahaa dee waxaa samayn lahaa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam low kaana khayran la sabaquuna ilayh culammadu waxay sheegeen qubuurta in la dhunkado ama qubuurta awliyada ama xabaasha nebiga ama xabaalaha awliyada in la dhunkadaa inay tahay arrin bidca ah oo aynay bannaanayn ayay sheegeen waxaa laga qaadanayaa dhagax kaloo la dhunkan karaa inaanu jirin xajarul aswadka mooyaane walow dhagaxaasi haba noqdo dhagax ku dhisan kacbada ha noqdo gidaarrada kacbada in la dhunkadaa waa bidca waayo nebigu ma dhunkaan calayhi salaatu wasalaam nebigu xajarul aswadka keliyuu dhunkaday kacbadu waxay leedahay afar gawti bay leedahay afartaa dacal ama afartaa gawti ay leedahay ka waqooyi bari ugu xiga waxa ku jira oo ku naban xajaru aswadka xajaru aswadkaa nebigu waa taabtay waana dhunkaday rukniga kale ama gawtiga kale koonfur bari xiga nebigu waa taabtee ma dhunkan istilaam bes waa taabasho lama dhunkanayo waayo nebigu ma dhunkan waatuu imaamu shaafici uu yidhi natabicu sunnata anabiyi sala allahu alayh wasalama ficlan aw tarka imaamu shaafici baa odhanaya waxaan raacaynaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam xagga samaynta iyo xagga ka tegitaanka mid walba oo wuxuu sameeyey inaynu samaynaa sunna wuxuu ka tegayna inaynu ka tagno ayaa sunnaa labada gawtiya galbeed xiga nebigu mana taaban mana dhunkan labada midna ma sameeyo saas aawadeed in la taabto ama la dhunkadaa ama istilaam lagu sameeyo ama taqbiil waxay noqonaysaa bidca saasay noqonaysa xajaru aswadka dhib iyo dheef inaanu lahayn baa xadiisku ku tusinaya maaha nafci in laga rajaynaayo daatadiisa uu anfacayo ama dhib in looga baqayo ama dhib inuu daafaco in laga rabo midnaba maaha waa itibaac nebiga la raacaya bes qaar baa waxay soo wariyeenoo yidhaahdeen markuu cumar sidan yidhi cali baa ictiraaday oo wuxuu ku yidhi xajaru aswadku waxbuu anfacayaayo dee aakhiru markhaati kacayaa dabeedna cumar arrinkii markuu sidaa ku yidhi waxa weeye waa u qiray oo sidaa cali buu waafaqay sanadka sidaa lagu soo wariyey in cali ictiraaday ma sugna waayo abu haaruun alcabdi baa ku jiro waa matruuq waa daciifun jiddan dacfigiisu waa daran waa waase jirtaa in aakhire xajrul aswadka la keenayo ruuxii ilaahay dartii u taabtay ama u dhunkaday inuu u markhaati kacayaa waa jiraa oo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam yashhadu liman istalamahu bixaqin xajarul aswadka oo indha iyo carab le baa la soo saara maalinta qiyaame laa taqul kayf say u dhici kartaa ha odhan wuxuu u markhaati kacayaa ciddii taabtay oo ilaahay dartii u taabtay ayuu u markhaati kacayaa laakiin taasi dee tuu nafyinaayey ma aha cumar nafyinayey oo cumar wuxuu yidhi laa tadurru walaa tanfac markhaati kacana dee ashyaadu waa markhaati kacaan oo mawdica khayrka ama sharka lagu sameeyeyba aakhiro waa warramaya oo markhaati kacaya yowmaidin tuxadisu akhbaaraha marka arrinuu la gaar yahay xajaru aswadku markhaati kacu arrinuu la gaar yahay ma aha ashyaa badanoo kaloo markhaati kacaysaaba waa jirtaa marka laa tadurru walaa tanfacuna wuxuu u jeedaa iskaa adigu daatadaada waxna ma anfacaysid waxna ma dhibaysid muraadka looga jeedaa saas yadaa weye waxaa laga qaadanayaa fadliga cumar iyo siduu ugu dadaalayey tawxiidka ilaalinta uu ilaalinayo waayo waxaa laga baqayaa dadkii dhagxanta caabudi jiray ee gaalada ahaa ee soo islaamay markay arkaan dhagax la dhunkanayo ama la taabanayo inay is yidhaahdaan dhagaxan waa laga soo reebay dhagxantii sidaas aawadeed inay u ictiqaadiyaan dhib iyo dheef inuu leeyahay oo isagii wax ka doonaan oo wax ka rajeeyaan ayuu ka taxadirayaa arrinkaasuu awdayaa arrinkaa ayuu awdayaa waxaa laga qaadanayaa xajaru aswadka marka la dhunkanayo inaan tabaruk laga barakaysanayo looga jeedine tacabud looga jeedo ilaahay la caabudaayo oo lagu caabudayo itibaaca rasuulka la raacayo calayhi salaatu wasalaam bes waxa loo dhunkanaya inay tahay lilitibaac laa lirajaa'i albaraka baraka in laga rajaynaya inanay ahayn ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya xajaru aswadka in xajar lagu sifayn karo inuu xajaru aswad inuu yahay in lagu sifayn karo oo dadka qaarkood baa xoogaa karaahiyaystoo yidhaahdo waa xajarun ascad marka alxajaru aswad in la yidhaahdaa inayna dhib lahayn ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa shaqada qofka muuminka inay tahay inuu sharciga u sallimo wax kastoo sharciga ku yimi walow xikmadda sidaa loo yidhi yaanu garan fahmin been ayaa laga qaadanaya xajaru aswadka mar waxa weeye hadday kuu suuro gasho waa la dhunkadaa xajaru aswadku dawaafka isagaa laga bilaabayaa isagaana lagu khatimaya dawaaf kastoo ruuxu kacbada ku dawaafayo barbilowga laga bilaabayaa waa xajaru aswadka ama mawdica ku beegan xajaru aswadka ayaa laga bilaabaa meeshaa doonto kama bilaabi karto haddaad xataa xagga kale joogto inta ka horraysa aad soo socoto kama mid aha dawaafkii dawaaf waad u socotaa laakiin dawaafkii weli maad gaadhin dawaaf wuxuu ka bilaabmaa xajaru aswadka halkaa marka laga bilaabo waxaa lagu bilaabayaa allaahu akbar bismillaahi haddii lagu darana dhib ma leh oo saxaabada qaarkood bay ka sugnaatay bismillaahi wallaahu akbar nebiga se waxaa laga hayaa allaahu akbar markaasaa dabeedna loo soconayaa tawaafkii lagu soconaya kacbaduna waxay kaa xigaysaa geesta bidix qalbigii wuxuu ku jiraa geesta bidix xagga qalbiga iyo kacbadu waa inay isxigaan saasaad u wareegaysa hadday dhacdo qofku maqluub inuu u wareego atawaaf laa yasex tawaafku ma asaxayo waa in kacbadu geesta bidix kaa xigtaa sidaa waa inaad u wareegtaa marka hore xagga waqooyi aad soo martaa xagga galbeed gaadhaa xagga koonfureed ilaa aad xajar aswadka haddana soo gaadhayso mar kasta oad xajar aswadka ka bilaabayso ama aad ku dhammaynayso waxaa sunna ah hadday kuu suuro gasho inaad xajar aswadka dhunkato ama taabato ama shay taabsiiso oo shayga dhunkato ama intaasi hadday kuu suuro geli weydo gacanta midig aad taagto intaad kacbada qaabisho xajar aswadka xaggiisa u jeesato ayaad odhanaysaa allaahu akbar adigoo xajar aswadkii qaabilay adoo xaggan isaga jeeda sidaa ha iska odhan istaqbalahu wa kabbar xadiiska muxuu sheegayey kullama atta rukna rukniga waxaa loo jeedaa xajaru aswadkee oo rukniguu ku jiraaye markastuu kastuu yimaaddo gawtigaa xajaru aswadku ku jiro waa qaabilayey xajaru aswadka ama kacbada dabeedna waa takbiiranayo allaahu akbar buu odhanayay hadday keensato dhunkashadaad dhunkanayso xajaru aswadku cid inaad dhibto ma dhibayside waad iska daynaysaa dhunkashadaas oo shay sunno ah fulintaad fulinayso inaad dembi u gasho kuuma bannaana yaa cumaru innaka rajulun qawiyun falaa tu'di adaciif nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam cumarow nin xoog badan baad tahay dadka taagta daran ha dhibin haddii waxa weeye uu kuu suura galo xajar aswadka inaad dhunkato oo ku bannaanaado dhunko wa ilaa fastaqbilhu wakabbir haddii kale xaggiisa qaabil oo takbiro allahu akbar dheh labada gacmood lama wada taagayo mid ahaan ta baa la taagaya tabiix maya waayo nebigu ma taagin marka waa afar martaboo mid waa dhunkasho hadday suurogeli weydo waa taabasho gacanta lagu taabto oo gacantii la dhunkado hadday suurogeli weydo waa in shay la taabsiyo waa inoo iman doonaa xadiiska sheegaya nebigu inuu bakoore taabsiiyey oo shaygii la taabsiiyey la dhunkado hadday suurogeli weydo waa ishaaro gacanta midig lagu tilmaamo can cabdilaahi bni cabbaasin radi allaahu canhumaa qaala qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa asxaabu makka cabdullaahi bni cabbaas waxau yidhi waa yimi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam iyo asxaabtiisuba maka ayay yimaadeen fa qaala almushrikuuna waxay yidhaahdeen mushrikiintii gaaladii waxay yidhaahdeen innahu yaqdamu calaykum qawmun waxaa idin imanaya dad rag baa idin imanaya wahanathum ay daciifisay oo jilcisay xummaa yasrib yasrib waa magac madiine waagii hore lagu magacaabi jiray kanaacadii madiine ragay soo cuntay oo ay daciifisay oo xanuunna ka soo kacay baa idin iman doona oo taag daran waxay u jeedaan nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo asxaabtiisa wakhtigay sidan leeyihiinna waa cumradii cumrat alqadaa cumrada cumratulqadaa la odhan jiray weeye oo sulxuulxudaybiya heshiiskii xudaybiya markuu dhacay nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo asxaabtiisu waxay u socdeen cumro gaaladii baa u diidday inay cimraystaan laakiin heshiis baa dhacay oo heshiiskaa waxaa lagu ballamay sannadda soo socota xilligan xilligeeda inay yimaadaan oo markaa cimraystaan iyagoo hubkooda sita seefuhu galalka ugu jiraan oo aynay galka ka baxsanayn ay cimraystaan si nabada ah oo ammaan ah saddex maalmoodna ma ka joogaan dabadna ay tagaan saasaa lagu noqday heshiiskaas iyada uu jiro ayaa sannaddii soo socotay ay sidii ku yimaadeen markay garteen inay hadda imanayaan bay waxay yidhaahdeen niman dee taag daran baa imanaya oo kanaacadii madiina ay cuntay oo rafaadisay bal hadda taagdarradooda aan daawanno markaasay waxay soo fadhiisteen meel kacbada u dhow ayay xagga galbeed ka soo fadhiisteen iyagoo tawaafayay halkaa ka daawanayeen mushrikiintii fa amarahum annabiyu sala allahu aleyh wasalam an yarmuluu nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam inay gucleeyaan si ay xoog u muujiyaan guclo inay sameeyaan alashwaad aalaaa wareegyada saddexda shawd waa wareegga halka mar lagu wareegaba waxa la shawd dawaafkii waa sabcatu ashwaad waa toddoba wareeg an yarmuluu inay ordaan bimacnaa guculeeyaan waa dheeraynayaan si gucle ah alashwaad aalaaa wareegyada saddexda ah ee hore wa an yamshuu iyo inay socdaan maa bayna ruknayni labada gawti ama labada koone ee kacbada ee yaman xiga arruknayn alyamaaniyeyn labadaa dhexdooda wuxuu idhi intaa iska tallaabsada laakiin saddexda wareegee hore inta kale orda sababtu waxay tahay marka gawtigaa ay ka laabtaan dee way ka qarsoomayaanoo nimankii mushrikiintae xaggan ma joogaane xagga galbeed bay joogaan marka kacbadaa ka qarinaysa intaasi si ay nasasho ugu yara noqoto xajar aswadkiina way dhunnukanayaan si ay nasasho ugu noqoto ayuu sidaa u yidhi waa an yamshuu iyo inay socdaan maa bayna ruknayni labada gawti ee xagga barixiga waa ruknayl yamaaniyeyn dhexdoodana inay socdaan ayuu amray nebigu sala allahu aleyh wasalam walam yamnachum uma diidin an yarmuluu inay ordaan oo gucleeyaan alashwaata kullaha wareegyada dhammaantood toddobada ah ila alibqaa'u calayhim tudhaale loo tudhaayo mooye wax kale uma diidine tudhaale loo tudhaayaa u diidey bimacnaa nebigaa u turayay calayhi asalaatu wassalaam waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa fawaa'id baa lagala baxayaa ay ka mid tahay kacbada marka lagu dawaafayo saddexda wareega hore in la gucleeya inay tahay sunno inay tahay oo lala imanaayo gucladaas xadiiskani wuxuu sheegayaa labada koonee bari xiga inta u dhaxaysa inaan la guclaynayn ee la tallaabsanayo laakiin ka dambaynu arkaynaa dhammaantood saddexda wareega hore xataa labada rukn inta u dhaxaysa in la wada guclaynayo xadiiska dambaynugu tegi doonnaa insha allah waxaa laga qaadanayaa saddexdaa hore ayaa in la gucleeyaa ay tahay sunne ay tahay wakhtiga la guclaynayaana waxay tahay waa tawaafka marka ugu horraysa la yimi oo ama alquduum ah ama tawaaf cimro ah kaa ugu horreeyaa la guclaynayo laakiin tawaafyada sunnaha ah ama tawaaf alwadaaca lama guclaynayo cidda guclaynaysana waa raggee dumarka ma aha waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ummaddiisii siduu ugu turi jiray ee ugu naxariisanayey ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa colaadda mushrikiinta ama gaaladu muslimiinta ay u qabaan inay daran tahay iyo hadday dhib ka arkaan inay ku wiirsanayaan oo ku farxayaan waxaa laga qaadanayaa gaalada in la cadhogeliyo loo muujiyo quwo iyo xoog loo muujiyo waxaa laga qaadanayaa baqdintaa iyo cadhagelintaa gaalada la cadhagelinayaa oo loo muujinaya in xoog la leeyahay riyaagii la diidayay inaynay ahayn ee ay tahay shay mashruuca ayaa laga qaadanaya can cabdulaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi waxaan arkay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xiina yaqdamu makka markuu maka yimaado ida stalama rukna alaswada markuu taabto xajarulaswadka markuu taabto awala maa yatuufu marka ugu horraysa uu tawaafayo uu xajarulaswadka taabto yakhubu alaasata ashwaad wuxuu guclayn jiroo dheerayn jiray saddex wareeg buu markaa guclayn jiray xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka xadiiskani wuxuu caddaynayaa tawaafka ugu horreeye kacbada lagu tawaafo marka ugu horraysee la tago ama tawaaf cumro ha ahaado awala maa yatuuf ama tawaafulquduum ha ahaado oo hadduu ruuxu markaa mutamatic yahay marka ugu horrayse uu maka galo ee uu kacbada tago muxuu qabanayaa haddii waxa weeye mutamaticuu yahay dee cumruu samaynayaa tawaaf baa ugu horreeya wuxuu qabto tawaafkaasina waa tawaaf rukni ah oo cumrada rukni ka ah hadduu markaa nusugiisu qiraan yahay amaba uu yahay ifraad markaana wuxuu samaynayaa tawaafu alquduum tawaafkii imaatinka kacbada la yimi lagu tawaafaye taxiyada uga dhignaa masaajidda kale halka taxiyatulmasjidka waxaa u gelaya kacbada tawaafkaasaa u gelaya marka ugu horraysa la yimaado marka marka ugu horraysa aad kacbada tagto salaad farale hadday taagan tahay dee faralkaa dadka la tukanaysa wa ilaa waxaad qabato waxaa ugu horreeya tawaaf bilbeyt ima quduum wa ima tawaafu cumra taxiyatlmasjidkii marka waa kaa kaafiyeen marka ugu horraysee uu tawaafayo xajaru aswadka markuu taabto saddex wareeg ayuu ordi jiray khababku waa nooc israac ah waa degdeg waa guclayn ama kadlayn kolbaad kaarta caabirto xayawaanaadka qaarkood baa khababka lagu isticmaalaa siday markaa u kadleeyaan baa laga soo qaatay marka xadiisku saddexdii ma kala reebinoo ma odhan maa bayna ruknayni kama reebine ashwaadii saddexda ahaa ama wareegyadii saddexda ahaayoo dhan inuu guclayntan ama dheerayntan samayn jiray baa xadiisku ku tusinaya marka xadiiskan iyo xadiiska hore kee dambeeyey kaa hore wuxuu ahaa cumrat cumratulqadaa kanna wuxuu ahaa xaajatulwadaac markaa saas aawadeed kan baa dembeeyey saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen kasiir min ahli ahlicilm labada gawti ama labada kone ee bari xiga ama yaman xiga dhexdooda in la tallaabsado waa la nasakhay ee saddexda wareegoo dhammaystiran ayaa la dheeraynaya oo la goclaynaya xadiiskan baana laga qaadanaya can cabdilaahi bni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala taafa anabiyu sala allahu aleyh wasalam fii xajati alwadaaci cala baciir cabdullaahi bni cabbaas waxa ihi radia allahu canhuma waa ku dawaafay nebigu sala allahu aleyh wasalam fii xajati alwadaac xajkii sagootiga waa xajkii ugu dambeeyey geeridiisii baa markan soo dhowaatay kaannahu dadka waddacaayo sagootiyayo oo kulankaa weyn inuu kala qayb galo ayuu ku sagootinayaa waa kuu yidhi khuduu cannii manaasikakum lacallii laa alqaakum bacda caamii haada dib inaynaan u kulminoo sannadkan dabadii inaynaan xaj ku kulmin baa laga yaabaaye manaasigtayga qaata sidii bayna u dhacday wuxuu ku dawaafay xajat lwadaac gudihiisa calaa baciir tulud isagoo saaran baciir waxaa loo jeedaa tulud geela waxaa caanbaxday baciir in la yidhaahdo awrka laakiin luqada carbeeda asalka ah looguma isticmaali jirin sidaase macno ka waasacsan baa loogu isticmaali jiro baciir waxay la macno ahayd asaalatan tulud jamalan kaana aw naaqatan ama awr ha noqoto ama hal ha noqoto waa tulud geela lab iyo dhadi kay doonta ha noqotee calaa baciirin tulud korkeed ayuu ku dawaafayey hashiisi isagoo saaran baciirka hadda waxaa looga jeedaa hal buu nebigu fuuli jiray calayhi salaatu wasalaam hashiisi isagoo korsan ayuu ku dawaafayey yastalimu rukna bimixjan wuxuu ku taabanayey rukniga oo xajaru aswadka ah bimixjan bakoorad buu ku taabanayey markuu soo dawaafo ama markuu bilaabayo ama mar kastoo uu rukniga yimaado oo koraddu ku taabanaya lama gaadhay oo dhunkasho la gaadhi maayo tulid buu saaran yahay xajilasudkuna meel hoosuu ku jiraa tuluddidda waa ka dheertaa bakooradu ku taabanaya mixjan waa bakoorada xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa dawaafka kacbada lagu dawaafo iyadoo wax la fuushan yahay inay bannaan laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa xajarul aswadka in ul lagu taabto ama bakoorada lagu taabtaa inay bannaantaa laga qaadanaya haddii ay u suurogeli weydo ruuxa inuu sidiisa u taabto ama ay ku adkaato waxaa laga qaadanayaa akhlaaqda nebigu sala allahu aleyh wasalam inay wanaagsanayd nebiguna sala allahu aleyh wasalam ummaddiisa u turaayey ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa xayawaan daahira in masjidka la soo geliyaa inay bannaan tahay haddii loo baahdo can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala lam ara nabiya sala allahu aleyh wasalam wuxuu uhi nabiga sala allahu alayh wasalam ma arkin yastalimu min albeyti isagoo ka taabanaya kacbada ila ruknayn alyamaaniyeyn labada rukni ee yeman loo nisbeeye xagga yeman xiga bimacnaa xagga bari xiga mooyaane gawtin kale isagoo taabanayo kacbada ka mida ma arkin laakiin labadaa koone ee xagga bari xiga midna koonfur bari midna waqooyi bari ayuu nebigu taaban jiray calayhi salaatu wasalaam alyamaaniyeyn ya'du ma shidna nusakha qaarkood alyamaaniyeyn bay qorayaan lakin halad saxdu waxay tahay alyamaaniyeyn inaan ya'du shadnayn ayaa saxan oo maxay saasi u saxan tahay saw nisbe maaho yaa u nisbuhuna marka horeba ma shidna jawaabtu waxay tahay yaa u nisbuhu asal ahaan marka hore ha shadnaatee laakiin yamaani marka la odhanaayo labadii yo-ood midbaa waxaa laga beddel yeelay alifka mid ahaan baa soo hadhay ilaa haddii sideeda loo daayaa ya'da la shadi lahaa yamaniyayni lama odhan yaman markaad ah, yaa raaciso maxay noqonaysaa yamaniyun laakiin yamaani alifkani xagu ka yimi culammadu waxay yidhahdeen waa beddel min ixdaa alyaa'ayn wuxuu beddel ka yahay labadii yo-ood midkood sidaas aawadeed lama shido alyamaaniyayni baa la yidhaahdaa xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam labada koone uu taabtay ee xagga barixiga ee kacbada ka mida ah ee yamaaniyeynka la yidhaahdo midna xajar aswadku ku jiro midna koonaha kale ee koonfur barixiga uu yahay baa sunnaa in la taabto xajar aswadku wuxuu dheeraad la yahay dhunkashadiisuna waa mashruuc laakiin koonaha kale ee koonfur berixiga in la dhunkadaa mashruuc ma aha oo sunne ma aha waa khilaafu sunnati rasuuli sala allahu aleyh wasalam sunnihii rasuulka waa khilaafsan tahay koonayaasha kale in la taabtaa sunne ma aha waxay noqonaysaa mid bidcaa bay noqonaysa waa khilaafu sunnati almuxammadiya ayay noqonaysa waxaa bukhaari saxiixa ku soo wariyey inuu mucaawiya koonayaasha kalena taabtay oo sida xaggan u istilaamayo koonayaashan yamaaniyeynka abu labada kalena u istilaamay markaasaa cabdulaahi bnu cabbaas ku inkiray oo ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam dee ma taabane kuwanunbuu taabtee kuwaa ma taaban bukhaari buu xadiisku ku sugan yahay saxaabadii ku inkirtee ku tidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam koonayaasha xagga galbeed xiga ee kacbada ka mida ma taaban oo istilaam kuma samayn ee wuxuu taabtuun kuwa xagga yeman xiga bimacnaa beri xiga mucaawiya wuxuu ku jawaabay laysa shay'un min albeyti mahjuura kacbada wax ka midoo laga dheeraanayoo laga haajirayaa ma jiro saxaabigii kalaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana ilaahay baa wuxuu yidhi waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam ku dayasho wanaagsan bimacnaa maadaama nebiga inaynu ku dayanno laynoo sharciyeeyey nebigu xagganna taabtay kacbada geesahan taabtay labadan koone ee bari xiga ama yeman xiga taabtay labada koone ee galbeed xigana aanu taaban dee halkuu taabtay ha la taabto halkaanu taabanna la taaban macnuu saasuu dhacaya dabeed markaa waxa weeye waa runtaa buuli mucaawiya waa isdhiibey ila xujaa la hor dhigaya ta kale hadalka ku saabsan shay beydka ka mida laga haajiri maayo in la taaban waayaa in laga haajiray sheegi mayso ta kale isaga laftiisu labada koone kalunbuu taabtaye meelaha u dhaxaysa ma taaban miyuu ka haajiray marka xujada iyo saxdu waxay sheegaysaa oo adilada laga qaadanayaa halkuu nebigu taabtay in la taabtaa inay sunno tahay ee tacabud u taabtay u istilaamay meeshii uu ka tegay oo qasdan uga tegayna waa in laga tagaa aan la taaban waa kaa shaafici yidhi walaakina natabicu annabiya sala allahu alayh wasalama ficlan aw tarka waxaannu raacaynaa nebiga sala allahu alayh wasalam hadday xagga samaynta tahay oo wuxuu sameeyey aynu samayno iyo hadday xagga ka tegitaanka tahay oo wuxuu ka tegey aanu ka tagno waa yahay markaa saas aawadeed sida markaa saxiixii waxay noqonaysaa in mawaadicda nebigu istilaamay keliya la istilaamayo meesha kale in laga tegaayo xikmada ku jirta in lagu gaar yeelay mid dhunkashada oo dhunkasho iyo taabashaba lagu banneeyey midna taabasho keli ah labada koonee kalena aan la taaban culammada qaarkood waxay yidhaahdeen koonaha xajaru aswadku ku jiro waxa u kulmay laba fadiilo kow qawaaciddii ibraahim waa ku binaysan yahay laba xajaru aswadkii baa ku jiraa marka fadiilo ziyaada a ah buu yeeshay marka waa in wax lagu gaar yeelaa dhunkashada ziyaada loo siiyey istilaamkii iyo dhunkashadiiba waa leeyahay koonaha kale koonfur bari xigaa hal fadiiluu leeyahoo uu koonayaashaa kale kaga duwan yahay ee galbeed xiga oo qawaaciddii ibraahim buu ku fadhiyaa seeskii ibraahim buu ku fadhiyaa isagana istilaam buu yeeshay in la taabto tacabudan loo taabto ilaahay lagu caabudayo nebiga lagu dayanayo waa itibaac nebiga la raacayo un cidda la caabudaya waa allah labada koone ee xiga galbeed xajaru aswadna kuma jiro qawaaciddii ibraahimna kuma binaysno seeskii ibraahim kuma fadhiyaan saas aawadeed lamana dhunkan lamana taaban baabu tamatuc wuxuu u baab yahay tamatuca xukunkiisa sheegista la sheegaayuu u baab yahay wa can abi jamrata nasr bni cimraan adubaciyi qaala sa'altu bna cabbaasin can ilmutca abi jamrata adubaci waa nasr bnu cimraane wuxuu yidhi waxaan weydiiyey cabdulaahi ibnu cabbaas baan waxaan su'aalay can ilmutca mutcada xajka xukunkeedaan weydiiyey mutcada loogama jeedo mutcatu nisaa ee waxaa loo jeedaa mutcat alxaj waa tamatucii sida loo xajinayaa inay tamatuc noqoto tamatucaasi waa maxay waa in cumro iyo xaj lagu kulminayo bilaha xajka gudahooda ashhurulxaj baa cumro iyo xaj labadaba lala imanayaa laakiin cumrada la hormarinayaa oo inta la cumraysto laga xalaaloobayaa ashyaadii maxduuraat lixraamna lala imanayaa inta bayna alxaji waalcumra udhaxaysa cumradiiyo xajka inta udhaxaysa safar keliyana lagu wada gudanaya taasaa waxaa la yidhahdaa tamatuc ama mutca fa amaranii biha cabdullaahi bnu cabbaas waa i amray wa sa'altuhu can ilhadyi hadyiga ayaan weydiiyey waxa lagu qalayo xaramka fa qaala fiihi jazuurun aw baqaratun aw shaatun aw shirkun fii damin wuxuu yidhi waxaa ku sugan neef geela qaritaanka la qalayo aw baqaratun ama neef lo'a qalis la qalayo aw shaatun ama neef adhi ah qalista la qalaayo aw shirkun fii damin ama wadaag dhiig la wadaago oo bimacnaa neef geela toddoba lagu wada qalo toddoba qof baa shuraakoobaya markaasay waxay guulayaan neef geela inay wada qalaan mid walba subucu badana yaa waxay ka dhigan tahay toddoba adhiya inay qaleen oo mid waliba neef qalay marka tuliddaa marka toddoba meelood loo qaybiyo hal toddobaadkaasi wuxuu u dhigmaa neef adhi ah ama neef lo'a bay wadaagayaan oo ay toddoba ku wada qalayaan waa subcu badana aw subcu baqara waa shirkun fii damin daminka waxaa loo jeedaa neefka geela ah ama lo'da ah ee la wadaagayo neef adhiya in la wadaagaa ma dhici karto yacnii caqlan baa la garanayaa neefka ariga ah hadyi ahaan inaan cidi u wadaagayn addilo kalea lagu ogaaday waxaa la wadaagayaa la wada qalan karaa hadii ahaan inuu yahay ama neef geela ama neef lo'ah qadarka wadaagayana axaadiistaa kalaa sheegtay qaala wuxuu uhi wa kaana naasun karihuuha waxay ahaayeen dad qaar karaahiyaystay bay ahaayeen wa kaana naasun dad waxay ahaayeen karihuuha qaar karaahiyaystay mutcada lxaj atamatuc fi filxaj bay karaahiyaysteen wuxuu u jeedaa abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyobuu u jeedaa iyo cabdullaahi bnu zubayr fa nimtu waa seexday buu idhi waxaa odhanaya abujamrata ayaa odhanaya fa ra'aytu fil manaami waxaan ku arkay hurdo gudaheed waxaan ku arkay yacni waa riyooday kaanna insaana yunaadii waxaad mooddaa shakhsi inuu dhawaaqayo xajun mabruur wa mutcatun mutaqabbalah wuxuu ku dhawaaqay waa xaj lagu baarinimo sameeyey oo sharciga waafaqsan oo khayr lagula yimi mabruur waa maxay biri iyo khayr baa lagula yimi oo waa lagu samafala waa xaj wanaagsan wa mutcatun iyo tamatuc mutaqabalatun la aqbalayo an cumro la aqbalayaana meesha waa taallaa faataytu ibna cabbaasin waxaan u imi ibna cabbaas baan u imi oo faxadastuhu waa uga waramay riyadaan ku riyooday faqaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabbaas allahu akbar sunnatu abi lqaasim sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi ilaahay baa weynaansha badan oo wax walba ka weyn sunnatu abilqaasim mutcatulxajku waxay tahay tamatucin xajkii lagula yimaado sidaa loo xajiyaa oo cumrada la hormariyaa bilihii xajka gudahooda oo laga xalaaloobaa isla safarka gudihiisana xajkii lala yimaadaa sunnatu abilqaasim sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam weeyi abilqaasim waa kunyadii nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiska waxaa laga qaadanayaa tamatucu in cumrada lagu sameeyo oo wakhtigii xajka iyo bilihii xajka la cumraysto oo cumrada laga xalaaloobo xajkana la dambaysiiyo safar gudihiina lagu wada gutaa inay mashruuctoo sunno tahay ayaa laga qaadanaya sunnatu abilqaasim waxaa laga qaadanayaa inuu sunnana yahay sunnihii nebigana yahay mashruucna yahay waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa amray ciddii hadyi aan wadan hadyigu waa mahay waa xoolo xaramka lagu qalayo oo xilliga laga keenay mawdic xalaala laga soo kaxeeyey ama gurigiiba laga soo kaxaystay ama meel ka sokaysaba laga soo kaxaystay laakiin xaramka lala soo galay iyadoo la wado lana doonayo xaramka in lagu qalo kaasaa waxaa la yidhaahdaa hadyi la soo kaxeeyey sawqulhadyi waa kaas xoolo xaramka la doonayo in lagu qalo xaramka meel ka baxsan laga keenay ciddii aan wadin wuxuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam inay cimraystaan oo xalaaloobaan waxaana laga qaadanayaa sidaa uu nebigu amray inuu yahay afdal ka yahay waayo isaga laftiisu wuxuu jeclaystay hadiga inaanu soo kaxayn lahayna tamatuci lahaa oo wuxuu yidhi low istaqbaltu min amri ma istadbartu lamaa suqtu alhadiya haddii arrinkayga waxaa hadda idhaafo iga fanjeediyey hadda ay soo qaabili lahaayeen waan hadda qaabili lahaa hadyi maan soo kaxeeyeen waa si uu u tamatuco oo cumrada u hormariyo marka afdal waxa ah tamatuca cala asaxiix fuqahada qaarkood waxay markaa yidhaahdaan waxa fadli badan ifraadka waayo tamatuci dhiig baa lagu kabayaa qiraankii saas si leeg dhiig baa lagu kabayaa marka mid dhiig lagu kabay iyo midaan dhiig lagu kabayn waxa fadli badan kaan dhiigga lagu kabayn laakiin axaadiista daahirkoodu sidaa waa khilaafsan tahay waxaa laga fahmayaa inuu tamatuc afdal yahay ta kale dhiiggani kabis maahee waa damu shukraan laa damu jubraan waa dhiig shukri naq ah ee dhiig kabisa maaha kabista waajib laga tegey ama xaaraan lagu dhacay baa damu jubraan ka yimaadaa halkanna waajibna lagama tegin xaaraanna laguma dhicin ta kale dhiigga kabista ah waxba kama cuno ruuxa markaa dhiiggaasi ku waajibay dhiiggan hadyiga ahee tamatuca ama qiraanka laga bixinayana waxaa sunnaa ah in wax laga cuno sida aayaadka suuratulxaj ba laga qaadanayo waxyaalaha kale laga daliishanayo waxaa ka mida marka la yaabo in takbiir lala yimaadaa inaan dhib lahayn riyadii loo sheegay markuu la yaabay cabdullaahi bnu cabbaas waa takbiirtay allahu akbar marka atakbiiru cinda tacajub inaan dhib lahayn baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa riyada sharciga waafaqdaa ee sunnadii ayidaah ee xoojisaa in lagu farxayo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa qofkii mutamatica ahaa in hadyi ku waajibayo ayaa laga qaadanaya hadyigaasi ama waa neef inuu qalo ama inuu tulud geela la wadaago lix kale oo la qalo ama inuu neef lo'a lix qofoo kale la qalo hadduu neef geela keligii wada qalo ama neef lo'a keligii wada qalana waa afdal can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala tamataca rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fi xajati alwadaaci bilcumra cabdulaahi bni cumar waxau yidhi tamataca rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa tamatucay bimacnaa nooca nusuga uu la yimi waa tamatuc buu ahaa waa sheegi doonnaa qiraan inuu ahaa arjaxu fii xajati alwadaac xajkiisa gootiga gudihiisa bilcumrati cumruu ku tamatuco ku raaxaystay ila alxaji ilaa wakhtiga xajka laga gaadhaayo bimacnaa cumrada intuu sameeyo ayuu cumrada ka xalaaloobayaa waxyaalihii ixraamka lagaga xaaraantinimeeyey ayuu la imanayaa wa ahdaa hadyina waa keenay oo xilliga ka keenay oo debadda ka keenay xaramka debaddiisa ou xaramka ku qalaayo fa saaqa macahu alhadya wuxuu soo kaxeeyey isaga la jirkiisa alhadya hadyi ayuu soo kaxeeyey bimacnaa xoolo lagu qalaayo xaramka ayuu soo kaxeeyey min dilxulayfa wuxuu ka soo kaxeeyey dilxulayfa waa halkuu ka soo ixraamtay ee madiina duleedkeeda ahayd halkaasuu hadyiga ka soo kaxeeyey wa bada'a rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa bilaabay fa ahalla bilcumra wuxuu markaa ku dhawaaqay cumro uma ahalla dabeedna wuxuu ku dhawaaqo ixraamtay bilxaji xajkii fatamataca annaasu maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam dadku waxay tamatuceen oo xaj iyo cumro isdhex geliyeen rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam la jirkiis fa bilcumrati ila alxaji faahalla waa ku dhawaaqay bilcumrati cumro ila alxaji ilaa xajka laga gaadhaayo intaasi markaa kuma sugnaa labada saxiix kuma sugnaa yacnii ziyaaday ka tahay saxiixaynka faahalla bilcumrati ila alxaji fa kaana min annaasi man ahdaa waxaa ka mid ahaa dadka man ahdaa mid hadi keenay oo soo kaxeeyaa ka mid ahaa mid hadi bixiyaa ka mid ahaa hadiga waxa weeye waa xoolo lagu qalaayo xaramka lagu qalaayo ama geela ama adhi ah ama lo ah nebiguna sala allahu aleyh wasalam hadyiga u waday waxay ahaayeen geel bay ahaayeen fa kaana min annaasi man ahda fa saaqa alhadya min dilxulayfa dadka waxaa ka mid ahaa mid hadyi bixiyey ayaa ka mid ahaa fa saaqa alhadya hadyiga waa soo kaxeeyey min dilxulayfa dilxulayfa ayuu ka soo kaxeeyey wa minhum man lam yuhdi waxaa ka mid ahaa midaan hadyi bixin oo xoolo xaramka dabaddiisa laga keenay oo laga soo kaxeeyey oo xaramka lagu qalaayo qaaraan markaa bixin baa ka mid ahaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam falammaa qadima rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam maka markuu yimi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam maka yimi markuu maka yimi qaala linnaasi wuxuu ku yidhi dadkii man kaana minkum ahdaa fainnahu laa yaxilu min shayin xaruma minhu xataa yaqdiya xajah nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam dadkii man kaana ku kastoo ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ahdaa mid hadyi bixiyey ama hadyi keenay bimacnaa xoolo xaramka lagu qalaayo oo xaramka debaddiisa laga soo kaxeeyey ciddii waddaa fa innahu laa yaxillu min shayin yacnii ma xalaaloobaayo shay kama xalaal noqonayo xaruma minhu ka xaaraan noqday waxyaalihii ixraamku xaaraanta ka dhigay oo sababay inay xaaraan noqdaan shay u bannaanaanayo ka midii ma jiro xataa yaqdiya xajah ilaa uu ka guto xajkiisa waxyaalaha waxba ugama xalaaloobayaanoo waxba ugama bannaanaanayaan shay kasta oo ixraamka ku xaaraan noqday xaaraantiibuu ku baaqi noqonayaa ilama iyo uu xajka guto waman lam yakun ku kastaan ahayn ahdaa mid hadii bixiyey oo xoolo xaramka dabaddiisa ka soo kaxeeyey kaan ahayn aan wax xoola a wadin ou xilliga ka soo kaxeeyey falyatuf bilbeyti ha ku tawaafo beydka kacbada wa bisafaa waalmarwa safa iyo marwana ha tawaafo bimacnaa sacyi ha la yimaado oo safa markaa uu ka bilaabayo ilaa uu marwo gaadhaayo toddoba goor uu sidaa u noqnoqonayo walyuqasir timahana ha gaabiyo walyaxlil ha xalaaloobo intaa hadduu sameeyo cumradii baa u dhammaystirantay markii uu soo ixraamtay ha soo xidho markii hore xaj ama xaj iyo cumro isku jira ha soo xidho ama cimro keliyaba ha soo xidhee haddii mar aanu hadyi wadin wuxuu samaynayaa inuu cumro ku xalaaloobo sida afdalka sidaasa cumradana arkaanteedu waa ixraamka la soo xidhay iyo laba in markaa tawaafka beytka lagu tawaafayo toddoba goor saddex sacyi bayna asafa waalmarwa in la samaynaayo toddoba goor safa iyo marwe dhexdooda la soconayo iyadoo safa laga bilaabayo marwana lagu dhammaynaa shayga afraad ee raaca waxay tahay timaha in la gaabiyo haddii wakhtiga u dhaxeeya xajkiiyo cumrada uu ballaadhan yahay oo wakhti dheer yahay oo shawaaloo kale uu markaa yimi timihii waa dheeraanayaan wakhtigii xajkii hadduu xiiro saas aawadeed waxay culammadu yidhaahdeen wuu xiirayaa markaas haddii laakiin wakhtiga u dhaxeeya maalmaha u dhaxeeya cumrada iyo xajka ay yar tahay oo saddex maalmood ama afar maalmood ama laba maalmood iyo wax la mida ay tahay oo timihii aynay markaa intay soo baxaan dheeraanaynin marka hore waa inaanu timaha iska wada muldhin oo aanu wada xiidhin ee wuu gaabinayaa gaabinta iyo xiidhistana waxaa fadli badan xiidhista marka xiidhistii fadliga badnayd buu xajka ku beegayaa wakhtigii mar hadduu yar yahayna cumrada wuu sii gaabinaya markaa saasaa xadiiska loogu yidhi walyuqasir ha gaabiyo timaha waayo nebigu sala allahu alayh wasalam sidaynu arki doonno iyadoo bisha dulxija ay tahay afar ayay maka yimaadeen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu xajat alwadaac xadiiska sidaa sheegayaana waa inoo iman doonaa dee haddii maalintii subaxii afraad ay soo gaadheen ee dulxija ama arrafa ay ahayd afar xajkii maxaad ka xigaa waa maalinta shanaad iyo lixaad iyo toddobaad sideedaad minaa loo baxayaayo xajkii baa la xidhanayaa minaana loo baxayaa dabadeed dee markaa saddexdaa maalmood ama afartaa maalmood timihii kuma dheeraanayaan intay soo baxaan ma dheeraanayaan walyuqasir ha gaabiyo walyaxlil ha xalaaloobo oo waxyaalihii maxduuraatlixraam ee ixraamka xaaraanta ku noqdee sideeda aan xaaraanta u ahayn marka waa la iman karaa cumrada iyo xajka dhexdooda mar hadduu cumradii dhammaystay uma liyuhilla bilxaji intaa dabadeed ha ku dhawaaqo ha talbiyaysto bilxaji xaj ha markaa ha xidho oo codka sare ha ugu qaado labbayka allaahumma bixajja ha yidhaahdo ama labbayka xajatan ha yidhaahdo waliyuhdi hadyina ha qalo hadiganuu qalayaa waa miduu markaa xaramka ka iibsanayo hadii uu xilliga ka keenay ma aho kaama wadanin ila ma xalaaloobeeno hadduu hadii wado waxay noqon lahayd inaanu markaa xalaaloobin kii aan hadiga wadin baana lagu yidhi cumro ku xalaalow oo cumro intaad la timaaddo xalaal noqo walyuhdi hadii ha bixiyo neef ha ku qalo adhi ah maka ha ku qalo ugu yaraan waa waajib taas waxaa la mida hadduu neef geela ama neef lo'ana lix kale la wadaago oo la shuraakeeyo oo toddobadoodu neef geela ama neef lo'a ay wada qalaanna waa la mid hadigii waa ka dhacay hadduu laakiin neef geela iska qalo isagu keligii waxay noqonaysaa waajibkiina waa ka dhacay sunno dheeraadana waa la yimi waxaa la mida neef lo'a hadduu qalo waxay noqonaysaa waajib iyo sunno labadaba inuu israaciyey oo subuc badana neef lo'a ama neef geela hal toddobaadkii toddoba meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ayaa isaga qabanayso waajib ku ahayd mar hadduu sameeyey tamatucu sameeyey qiraankuna waa la midi marka inta kale waxay u noqonaysaa fadiilo sunnay u noqonaysaa inta kale dheeraadkaah waliyuhdii hadyina ha bixiyo oo xaramka waxa ku qalo dhiiga ha ku daadiyo faman lam yajid hadyan ku kastaan helin hadyi falyasum ha soomo alaatata ayaam saddex maalmood ha ku soomo filxaji xajka gudihiis wa sabcatan toddobana ha soomo idaa rajaca ilaa ahlih markuu ehelkiisii ku laabto toddobo kale ha soomo fa taafa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waa tawaafay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xiina qadima makka markuu maka yimi ayuu tawaafayoo kacbada ku tawaafay wastalama rukna wuxuu markaa taabtay rukniga waxa dirul aswadka ah awala shayin shaygii ugu horreeye uu taabtay rukniga ayuu taabtay ama awala shayin yacni markaa tawaafkii ugu horreeyey ayuu taabtay rukniga bimacnaa xajarul aswadka taabtay shaygii ugu horreeye uu sameeyo wuxuu taabtay markaa xajarul aswadka uma khaba intaa dabadeedna waa dheereeyey oo waa degdegay bimacnaa waa gucleeyey alaaata atwaafin saddex tawaaf oo min asabci toddobadii tawaaf ka mid ah toddobadii wareeg ee kacbada lagu wareegaayey saddex wareegoo ka mid ah ayuu dheereeyo degdegay wa mashaa arbacatan afarna waa socday oo waa tallaabsaday wa rakaca wuxuu tukaday oo rukuucay xiina qadaa tawaafahu markuu dhammaystirtay tawaafkiisa bilbeyti beytka ku tawaafayo cinda almaqaami maqaamka ibraahim agtiisa ayuu ku tukaday rakcatayni laba ragcadood ku tukaday uma sallama intaa dabadeed waa salaamad naqsaday nebigu calayhi asalaatu wasalaam wansarafa waa laabtay waa gaddoomay waa laabto fa ata safaa safa ayuu tegoo wataafa waa ku dawaafay waa ku wareegay bisafa waalmarwa safa iyo marwa waxaa loo jeedaa dhexdooda ayuu socday baa loo jeedaa korkuu kaga wareegay laga tilmaami maayee waxaa laga tilmaamayaa safe intuu ka taguu marwe gaadhay marwana intuu ka yimi uu safe yimi sabcata adwaafin toddoba tawaaf ayuu halkaa tawaafay safa iyo marwa bimacnaa saciyey oo socday safa iyo marwe dhexdooda isagoo safa ka bilaabaya marwana ku dhammaynaya marka sacyina waa la yidhaahdaa tawaafna waa la yidhahdaa uma lam yaxlil min shayin xaruma minhu intaa dabadeed kama xalaaloobin oo xalaal uma noqon min shayin shay shaygaasoo xaruma minhu ka xaaraan noqday xataa qadaa xajahu ilaa uu xajkiisii gutay nebigu sala allahu alayh wasalam bimacnaa wax kasta oo ixraamka kaga xaaraan noqday wax uga bannaanaaday ma jiro ilaa uu xajkii gutay oo maalintii tobnaad la gaadhay marka jamratulcaqaba la tuuro xaaladdaas ayaa xalaalowgii yaraa la xalaaloobayahay wa naxara hadyahu uuna qalay oo gowracay hadyahu hadyigiis waa dhuundhawa yacni geel buu ahaa hadyigu nebigu sala allahu aleyh wasalam waday geeliina waa la bireeyey oo dhuuntaa lagu dhuftay yowma naxri maalintii ciidul adxaha maalintii wax la qalayey ama wax la gowracayay waa ciidul adxaa ciidda ulxada fa afaada nabigu sala allahu alayh wasalam waa soo shubay naftiisa yacni waa soo kaxeeyey oo waa yimaan loo jeedaa fa taafa bilbeyt beytka ayuu ku tawaafay uma afiidu min xaysu afaada annaas ifaadadu waa soo kaxayntaa laga tilmaamaya bimacnaa naftiinna waxaa ka soo shubtaan meesha dadku naftooda ka soo shubayaan oo ka soo kaxaynayaan marka tawaafkii rukniga ahaa ee tawaafu lifaada la yidhaahdo tawaafu ruknina waa la yidhaahdaa dawaaful ifaadana waa la yidhaahdaa ayuu maalintaa tobnaad dawaafay waa kii rukniga u ahaa xajka uma xalla min kulli shayin intaa dabadeed wuxuu ka xalaaloobay wax kasta oo xaruma minhu ka xaaraan noqday ayuu markuu kacbada ku dawaafay maalintaa tobnaad u xalaal noqday waa xalaalowgii dhammayska tilmaama wa facala wuxuu sameeyey mila maa facala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam kuu sameeyey rasuulka ilaahay oo kale ayuu sameeyey man ahdaa kii hadyi bixiyey yacnii hadyi soo kaxeeyaa loo jeedaa wuu sii caddeeyey wa cadfu tafsiire wasaaqa soo kaxeeyey alhadya hadyiga xilliga ka soo kaxeeyey xaramka meel ka baxsan oo minannaasi dadka ka mida xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu ka warramayaa xajka noocyada loo xidho ayuu ka warramaya iyo siduu nabigu sala allahu alayh wasalam u xidhay xajka sida loo xidhaa waa saddex nooc nooc waxaa la yidhaahdaa ifraad oo waa xaj keliyaa lala imanaya marka horena xaj keliyaa la xidhanaya marka la xidhanayo waxaa lagu xidhanayaa labayka allaahumma bixajja ama labayka xajatan intaasaa la odhanaya cumro lagu dari maayo ifraad baa la yidhaahdaa xajkuu keliyeynayaa kaasi waa nooc nooc labaad waxaa la yidhahdaa qiraan qiraan waa isku lammaanayn xajkiiyo cumradii baa la ysku lammaanaynaya mar baa la wada xidhanayaa mar baana lala wada imanayaa yacani yuqaarinu alxaja bicumra marka la xidhanaayo labada waa la ysku darayaa oo waxaa la odhanayaa labayk allaahumma bicumratin wa xajah ama xajatin wa ama bixajatin wa cumrah yacnii ilaahayow waxaan kugu ajiibay bixajin wa cumrah xaj iyo cumro labadaasoo isla socdaan mar keliya kugu ajiibay oo yeedhmadii aad noo yeedhay ee baydka noogu yeedhay aad ibraahim amartay inuu dadka u yeedho waxaan ku ajiibo ku aqbalay xaj iyo cumro isla jira marka qiraan baa la yidhaahdaa xajkii cumradii oo isku lammaan baa lala imanaya kaasina waa nooc nooca saddexaad ee nusuga waxaa la yidhahdaa tamatuc baa la yidhaahdaa tamatuc waa maxay waxaa la hormarinayaa cumro oo bilihii xajka lala imanayo cumradaa la qadimaya wakhtiga xajka waa in lala yimaado wakhtiga xajku muxuu ahaa waa shawaal iyo dulqacda iyo cashru layaalin min dilxija yacnii intaasaa waxaa la yidhaahdaa bilihii xajka ayaa la yidhahdaa marka cumradaa la hormarinaya marka la xidhanayo waxaa la odhanayaa labbayka allaahumma bicumrah ama labbayka cumratan labada taa tidhaahdaba waa ku ansaxaysa waana la niyeynaya sidaana waa la odhanaya cimradii marka la xidho marka xaramkii la yimaado cumradii baa la samaynayaa kacbadaa lagu dawaafaya toddoba goor awala mara ragcatay tawaaf ayaa la tukanaya waattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla kadib waxaa lala imanayaa alsacyu bayna asafa waalmarwa baa toddoba goor oo safa laga bilaabayo ayaa la wareegaya ama la soconaya kadib timaha la gaabsanaya intaa marka la sameeyo cumradii way dhammaata waxay noqonaysaa dharkii caadigahaa ah in lagu noqdo wax kasta oo ixraamku xaaraan ka dhigay oo aan hore xaaraan u ahaynini way bannaanaanayaan hadday tahay udgoonka in laysmariyo hadday tahay waxa waxaweye dharkii in la xidho fasilnaaye tolnaa sida khamiisyadii iyo shaararkii iyo waxa la midka ah yacnii hadday tahay guurkii waa la guursan karaa wakhtigaa u dhexaysa cumrada iyo xajka xaaskiisii hadduu la socdo wuu u tegi karaa maxduuraatulixraam oo dhan baa u bannaanaanaya halkaas ayuu wuxuu samaynayaa inuu iska tamatuco oo bimacnaa tarafuh iyo tamatuc wuxuu kula imanayaa waxyaalihii loo diiday marka kale ixraamku ka manciyey ilaa laga gaadho maalinta sideedaad yowmu tarwiya ee bisha arrafo ama dulxijo ay tahay sideed laga gaadho subaxaasuu xajkii xidhanayaa waxaanuu ka xidhanayaa halka uu deggan yahay maka halkuu ka joogo ka deggan yahay halkaas uu ka dhaqaaqayo ayuu ka xidhanayaa xajka waxba kacbada tegi maayo xaramkana kama baxayo maskankiisaa u deggan yahay halkaa u deggan yahuu ka xidhanaya dharkii waa iska dhillinayaa wuu maydhanayaa marka hore jidhkiisuu udgoon marinayaa maryaha marin maayo intaanu xidhan uu udgoonka ismarinaya jidhkiisaanu marinayaaye maryaha ma marinayo saasay sunnadu tao nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam labadii go' ee ixraamku dabeedna xidhanaya dharkii kale waa iska dhillinaya waa iska saaraya halkaasuu dabeedna wuxuu qabanayaa mina minuu maalintaa siddeedaad iyo habeenkeeda oo habeenka sagaalaada ah joogayaa shan salaadood buu ku tukanayaa salaatu alduhri iyo salaatu alcasri salaatu almaqhrib iyo salaatu alcishaa iyo salaatu asubxi salaadaha ma jamcinayo salaad walba wakhtigeeduu tukanaya wax jamci la yidhaahdo ma samaynaayo ayaamaha mina lama jamciyo salaada ayaamaha mina salaadda lama jamciyo marka uu sidaas sameeyo waxaa la yidhaahdaa kaana tamatuc baa la yidhahdaa haddaba laba qolo waxaa ku waajiba dhiig waa ciddii tamatuc samaysa iyo ciddii qiraan samaysa labadaa qole waxaa ku waajibayaa neef inuu ku qalo xaramka ayaa ku waajibaya neefkaa xaramkaa lagu qalayaa meel xaramka ka baxsan laguma qalayo meel kastoo xaramka lagaga qalaana waa ansaxaysaa caadadu waxay ku dareertay in mina lagu qalo laakiin calaa kulli xaal xaramka gudihiisa meeshii lagaga qalaaba waa asaxaysa marka waxaa la isweydiiyaa nebigu sala allahu alayh wasalam nooca nusugiisu ma wuxuu ahaa tamatuc mise wuxuu ahaa qiraan mise wuxuu ahaa ifraad waa la ysku khilaafo culammadu waa ku kala duwan yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen nooca nusugiisu wuxuu ahaa ifraad buu ahaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen qiraan buu ahaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu aleyh wasalam nusugiisu wuxuu ahaa tamatuc xadiiskan laftiisaaba ku tusinaya tamataca rasuululah sala allahu alay wasalam fii xajati alwadaaci bilcumrati ila alxaji in kastoo siyaaqa dambe caddaynaayo tamatucii cumrada laga xalaaloobayey inaanu ahayn saddexda arrin mid walba saxaabada laga soo weriyey bacdu saxaaba waxaa yidhaha afrada rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ifraad buu la yimi bacdi waxay yidhaahdeen qiraan buu la yimi bacdi waxay yidhahdeen waa tamatucay laakiin marka adilada la eego sida culammada muxaqiqiintii ay taxqiijiyeen waxay noqonaysaa nooca uu nebigu la yimi sala allahu alay wasalam ee nusuki inuu ahaa qiraan inuu ahaa ifraad keliya ma ahayn ee qiraan buu ahaa inaanu ifraad ahayna waxaa caddaynaya tamataca rasuul lah sala allahu alay wasalam fii xajati alwadaaci bilcumrati ila alxaji wa ahdaa marka cumro iyo xaj inuu isku daray ayaa ka muuqata mar hadduu cumro iyo xaj isku darayna ifraad ma noqon karto marka idan waxaa la isweydiinayaa ma qiraan buu ahaa mise tamatac buu ahaa saxdu markaana waxay noqonaysaa inuu qiraan ahaa inuu qiraan ahaana waxaa caddaynaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabadii aan hadyiga wadin wuxuu amray inay la yimaadaan tamatuc oo cumrada hormariyaan saasuu amray isaguna waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam ma xalaaloobin ma intuu cumro la yimi xalaal ma noqon mid cumradii mid ixraamkii ka xalaalooba ma noqon mid ixraamkii ka xalaalooba ma noqon axaadiista qaarkood baa caddaynayso waatay ku yidhaahdeen saxaabada qaarkood sida xabso oo kale waxay ku tidhi maa sha'nu nnaasi xalluu min alcumrati walam taxilla anta min cumratik maxaa dadka arrinkoodu yahay oo cumradoodii uga xalaaloobeen oo adigu cumradii aad uga xalaaloobi weydii nebigay weydiinaysaa calayhi asalaatu wasalaam dabeed nebigu wuxuu u sheegay sala allahu aleyh wasalam hadyigiisa inuu qoorta wax u soo geliyey inaannu xalaaloobayn ilaa uu hadyiga gowraco hadyigana goormaa la gowracayaa waxaa ugu horraysa yowmu naxri maalinta ciidda ah ciidda arrafo maalintaa tobnaad baa uga horraysa ka hor lama gowracayo walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla marka maadaama uu hadyii waday cumro mid ku xalaaloobay ma aha nebigu sala allahu aleyh wasalam dadkana waxa weeye laba amar buu kala siiyo wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam kii hadyi wadaa kama xalaaloobayo ixraamkiisii oo wixii ka xaaraan noqday uma bannaanaanayaan ilaa uu xajkiisa gutoogo nebiguna hadyi badan baabuu wado boqol geela oo hadyi ah oo xaramka lagu qalayo ayuu waday sidaas aawadeed tamatucii cumre lagu xalaaloobayay nebigu ma samayn karaynba wuxuuna amray ciddii hadyi wadda oo xilliga ka keentay meel xaramka ka baxsan xajkooda inay ku baaqi noqdaan bimacnaa qiraankooda ay ku sugnaadaan ama ifraad ama qiraan labada miduunbay ku sugnaanayaan marka qiraan inuu nebigu ku sugnaa baa lagu xambaaraya ila cumradii kama tegin cumra waa ku jirto waa kaa xadiisku sheegaya bilcumrati ila alxaji idan taxqiiqu wuxuu yahay in nebiga sala allahu alayh wasalam noocii nusugiisu inuu qiraan ahaa saxaabadii markuu tamatuca amray saxaabadii xoogaa waa ku yara cuslaatay sababta uu isagu aanu u tamatucayn oo bimacnaa tamatucii khaaska ahaa ee cumro lagu xalaaloobayey aanu ula imanaynna wuu sheegay oo waa inuu hadyi wado markii dambe wuxuu tamanniyo jeclaystay hadyiga inaanu wadi lahayn low istaqbaltu min amri ma stadbartu lamaa suqtu lhadya hadday isoo qaabili lahaa arrinkayga hadda waxa i dhaafay ee iga fanjeediyey hadday hadda isoo qaabili lahaayeen hadyi maan soo kaxeeyeen baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam si uu tamatuc u sameeyo haddaba muxuu cabdulaahi bnu cumar wakayruhu ay u yidhaahdeen tamataca rasuulu sala allahu alay wasalam maxay tamatuc uga cabbireen marba hadday qiraan ahayd maxay u yidhahdeen waa tamatucay culammadu waxay yidhaahdeen tamatuca ayaa wuxuu leeyahay macno khaas ah iyo macno caam ah macnaha khaaska ah waa in cumrada la hormariyo oo cumro la sameeyo oo laga xalaaloobo oo maxduuraatul ixraam markaa ay bannaanaadaan oo ilaa wakhtiga xajka la gaadhaayo bimacnaa wakhtiga xajka la xidhanayo ilaa la gaadhayo maxduuraatulixraamkii iyagoo bannaan lala yimaado oo layskaga raaxayso udgoonkii iyo dharkii la gashanayey iyo ee tolnaa iyo waxa la midka marka tamatucaas tamatuc khaasaa la yidhahdaa tamatuc haddaba caamaa jira ama tamatuc lugawi ah culamo badan baana sheegay shuraaxulaxaadiisna in badan oo ka mida ayaa sheegay culamo kalena waa sheegeen alcallamatu ibnu kasiir tafsiirkiisa xataa waa ku tilmaamayaa tamatuca macnaha caamkaa marka la sheegaayo inuu qiraanku soo geliyo ibnuqayim waa sheegayaa saas in laeg ibnu taymiya waa sheegayaa shuraaxul axaadiis jamac ka midaa sheegaya hadday xaafid ibnu xajar tahay iyo hadday khayrkii tahay mid walba waxay ka cabbirayaan tamatuc caam ah qaarkoodna waxay ka cabbirayaan tamatuc luawi ah tamatuc luqawi ah marka tamatuc luqawiya la yidhaahdo ama mid caama la yidhaahdo qiraankii waa soo gelayaa oo tamatucii khaaska ahaa cimro inta la sameeyo lagu xalaaloobayo iyo qiraankii labada noocba tamatucay markaa ka mid yihiin tamatuca ayay ka mid yihiin maxaa ee ku jirta qiraanka ila garanay ninkan cumro sameeyey wuxuu la imanayaa waxyaalihii ixraamku xaaraantinimeeyey hadday tahay udgoon laysmariyo hadday tahay dharkii fasillaaye ee jidhka loo tolay inuu gashado xidho qamiisyadii iyo shaadharkii iyo saraawiishii iyo waxa la midka hadday tahay inuu guursado hadday tahay xaaskiisii hadduu la socdo inuu u tago ninkani tamatuc ayuu la imanayaa qiraanku tamatucuu la imanayaa maxay tahay ila ashyaadan isaga uma bannaane ixraam buu ku taagan yahay ilaa uu xajki gutee culammadu waxay yidhahaan tamatucu waxay ka tahay maadaamuu safar keliya ku wada gudanayo cumro iyo xaj labadaba oo dawaafku kacbada ku dawaafayaana weliba mid qura noqonayo aanu cumradiina dawaaf u gaar yeelayn xajkiina dawaaf kale u gaar yeelayn sacyada uu samaynayaana sacyi qura noqonayo oo aanu cumradiina sacyi u gaar yeelayn xajkiina sacyi kale u gaar yeelayn cala asaxiix culamada qaar waa yidhaahdeen labada mid walba wuxuu ula imanayaa sacyi gaar ah mid walbana tawaaf gaaru ula imanaya laakiin sida bacdulmuxaqiqiin ay sheegeen waa inuu tawaaf keliya iyo sacyi keliya la imanayo waana daahirka axaadiista axaadiista saxiixa ku taalla daahirkoodu waa sidaas marka dee wuxuu ka faa'iidaystay oo nooc tarafuha iyo raaxaysii ugu jiraa safar keliya inuu ku sameeyey ramyu xajar bicusfuurayn yaa dhagax keliyuu laba shimbirood ku wada dilay xajkii cumruu labadaba la yimi mar keliyaanuu wada sameeyey dawaaf keliyuu ku wada gutay sacyi keliyuu ku wada gutay noocaasuu tamatuc kaga jiraa nooc tarafuhi ama raaxaysi ayuu ku jiraa marka wuxuu noqonayaa tamatuc luqawi ah marka tamataca rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam bilcumrati ila alxaji waxaa looga jeedaa sida axaadiista kale ay caddaysay ama xadiiskan ah, dhexdiisaba laga fahmaayo qiraankiibaa tamatuc lagu magacaabaya haddaba isla xadiiska waxaa ku sugan nebigu markuu bilaabay calayhi salaatu wasalaam fa ahalla bilcumrati uma ahalla bilxaji waxaad mooddaa markii hore cumro keliya inuu xidhay markii dambena xaj keliya inuu xidhay labadan ihlaalbana waxay dhaceen isagoo dilxulayfe jooga haddaba muraadka maxaa looga jeedaa saxaabada qaar waxay soo naqliyeen oo soo rareen inuu xaj xidhay qaarna waxay soo naqliyeen inuu cumro xidhay qaarkoodna waxay soo rareen inuu labadaba xidhay waxaa laga tilmaamayaa midba intuu maqluu ka warramaya oo isagoo cumro iyo xaj xidhanayaa dhici karta cumradii inuu hormariyo cumradaasun cidi maqashay oo xajka aanu maqlayn markan hore qaar kalena waxay maqlayeen xajkiiyo cumrada labadaba qaarna waxay maqleen xajka keliya culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen mawdicii markuu joogo cumru xidha isla mawdicii isagaan ka dhaqaaqin ayaa markii daabbaddu la kacday xaj iyo cumro ku dhawaaqay sidaana bacdiba asixiyey inkastay ishkaal geliyaan culamada qaarkood waxay yidhahdeen muraadkiisu wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam marka horeba ou niyaysnaa xaj iyo cumro wada socda ayuu niyaysnaa marka lafdigan markuu ku dhawaaqayo wuxuu u jeeday macna talbiya uun laakiin xidhashadiisu waxayd xaj iyo cumro wada socotay ahayd calaa kulli xaal noocyada ee saddexda ah sida saxiixa ee jamaahiiru ahlicilmi qabaan ifraadka iyo qiraanka iyo tamatuca mid waliba waa bannaan yahay jamaahiiru ahlicilmina saasay qabaan salafan wa khalafan daa'ifo yar oo culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen maye waxa waajiba tamatuca haddii aanu hadyi wadin hadduu ruuxu hadyi wado bimacnaa xoolo xaramka dabaddiisa uu ka keenay oo uu doonaayo xaramka inuu ku qalo hadduu wado isaga wuxuu la imanayaa qiraan baa laasim ku noqonaya laakiin haddii kale waa inuu ilaaba ilaa tamatuc la yimaadaa cabdullahi ibnu cabbaas baa sidaa ku tegey daa'ifo aan badnaynna waa ku raacin waana sida sheikh albaani laftiisu uu qabo oo ku tegey laakiin jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin waajib ma aha ee mid walba waa lala iman karaa bale culammada qaarkood waxay sheegteen ijmaac inay tahay masaladu oo laysku waafaqsan yahay laakiin sida saxiixa ijmaac ma aha laakiin jamaahirta culammada qaba waana qowlka saxiixa ah waxaana u daliila xadiiska ku saabsan ciisa bnu maryam oo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay ciisa bnu maryam inuu soo xajin doono wuxuu soo xajinayaa xaajan aw muctamiran aw liyuhanniyannahumaa isagoo xaj keliya ee soo xidhay oo bimacnaa xaaji ah ama muctamir ah oo soo cumraystay ama labadaba waa isku lamaanaynaya xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka xaajan waxaa laga qaadanayaa ifraadkii ayaa laga qaadanaya lamaanaynta la ysku lamaanaynayana waxaa laga qaadanayaa ama qiraankii ama tamatucii cumraduna waxay noqonaysaa cumra khaasa ayay noqonaysaa xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo weriyey ciise bnu maryamna wuxuu ku camalfalayaa shareecada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam nebi maxamedna waa sii sheegay inuu sidaas samaynaayo waxaa laga qaadanayaa sidaasi shareecada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam inay tahay mid mashruuc ku ah inay tahay baa laga qaadanaya culammadu haddaba waxay ka hadlaan keebaa fadli badan saddexda nusuk culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa fadli badan ifraadka culamada qaarkoodna waxay yidhahan tamatucaa fadli badan laakiin sida saxiixa insha allah waa in tamatucu fadli badan yahi waayo nebigu sala allahu alay wasalam waa amray culamada qaar waxay kaga jawaabeen sannadaasuu amraye oo suu caadadii gaaladee xumayd ee ku saabsanayd in cumre lala yimaado bilaha xajka inay tahay min afjari alfujuur gaaladu ay u qabeen faasiqnimo waxa ugu faasiqnimada badan bilaha xajka in la cumraysto saasay gaaladu u qabeen marka cimradu ma bannaanay odhan jireen bilaha xajka marka ibtaalan lihadihi alcaadati alkhabiisa burinuu burinaayo caadadaa xun daraaddeeda gaaladu ay caadaysteen ayuu sannadaa laasim uga dhigo u amray laakiin sanawaadkii dambe waxay noqonaysaa mid markaa bannaanunbay noqonaysaa laakiin sannadda aynay ku gaar ahayn waxaa caddaynaya axaadiista soo aroortay markuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam dakhalat ilcumratu fi alxaji alicaamina haada yaa rasuula allah am liabad nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa la weydiiyey ma sannadayadan tan ah ayaa cumrada xajka ay gudagashay mise mar kastaba waa gudagashay bal liabadi alabad nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam may weligeed saasay u gudagashay yacnii liabadi alabad mar walba wakhti walba saasay u gudagashay marka waxaa laga qaadanayaa amarkii la amray inuu sidii u baaqi yahay marka calaa kulli xaal sida saxiixii waxay tahay waa in tamatucu afdal yaha laga qaadanaya masaa'il badan baa lagala baxayaa xadiidkan waxaa ka mid ah qiraanka xajka iyo cumrada laysku lammaaneeyo in tamatuc lagu magacaabo waxaa laga qaadanayaa hadyi in miiqaadka laga soo kaxeeyaa inay mashruuc too sunno tahay waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay codka talbiyada in sare loo qaado waayo ihlaalku waa rafcu sawt waa in codka lala dhawaaqo sare loo qaado weeye waxaa laga qaadanayaa ruuxu wuxuu xidhay inuu iclaansho sheegaa inay tahay mid mashruuca ama sunna waxaa laga qaadanayaa ciddii hadyi wadda inay laasim ku tahay ilaa hadyiga ay qasho inaynay xalaaloobin inay waajib ku tahay ee ka hor aanu xalaaloobi karin waxaa kaloo laga qaadanayaa xajkii in cumro loo fasakhaayo ciddii aan wadin hadyi oo mutamatic noqonaayo waxaa laga qaadanayaa xajku inuu waajib ku yahay ciddii cumro u fasakhda in xajkii aanu ka hadhayn waajibnimadiis xadiiska maxaa ku sugan xadiiska waxaa ku sugan nebigu intuu amray sala allahu aleyh wasalam kii aan hadyi wadin inuu tawaafkii la yimaado iyo sacyigii bayna asafa walmarwa timahana gaabiyo inuu xalaaloobo uma liyuhilla bilxaji iskama tegi karee xajka ha xidho waa amar marka waxaa laga qaadanayaa xajkii inuu la yimaada inay waajib ku noqonayso walow cumraba ha u fasakho xajkii marka hore oo tamatuc inuu la yimaadaa markaa laazim inuu ku noqonayo waxaa laga qaadanayaa ruuxii mutamatica ahaa in hadiye ku waajibayo neef inuu ku qalaa xaramka neef ari ah ama neef geela ama lo'a cid la shuraakeeyo oo ay toddoba ku wada qashaan hadduu neef geela ama neef lo'a qalana waxay noqonaysaa waajibkii iyo ziyaadaba inuu la yimi ayay noqonaysa waxaa laga qaadanayaa kii waayey neef hadiya oo xarabka ku qalo oo ama qiraan la yimi ama tamatuc la yimi inay waajib ku noqonayso inuu soomo toban maalmood saddex wuxuu ku soomayaa xajka gudihiisa toddobana markuu ehelkiisii u noqdo ayuu soomayaa cidda tobankaa maalmood iyo neefkuba ku waajibayaa waa ciddii aan reer maka ahayn ama hadduu reer maka yahay kuma waajibayo dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri ilmasjid alxaraam hadduu xaramka deggan yahay xaalka caynkaasa neefkaa hadigiina ku waajibi maayo walow bilihii xajkaba ha cumraysto xajkiina ha la yimaado soonkaasina ku waajibi maayo hadduu hadyi awoodi waayo saddexda maalmoodee la soomayo xajkaa lagu soomayaa haddaba culammadu waxay isweydiiyaan ma isagoo muxrima ayuu soomayaa mise isagaan muxrim ahayn waa soomi karaa culammada qaarkood waxay leeyihiin isagoo muxrima waa inuu soomaa oo siduu isagoo muxrima haddaba u soomayaa ila maalinta ciidda inuu soomaa uma bannaana maalintii sideedaad haddii la xidhana soonkani waa soon waajib ah marka la niyeynaayo waa in habeennimo la niyeeyaa subaxii sideedaad baana markaa nebigu xidhay xajka dee intaan waagu dilaacin maalintaa sideedaad oo waagu beryin fajru saadiq intaan la gaadhin xajki ma xidhna muxuu samaynaya culammada markaa qaarkood waxay yidhaahdeen marba hadduu soomaayo saddex maalmood isagoo muxrima inuu soomana ay tahay isagu dadka kale ha ka hor ixraamto oo ha ka horreeyo oo wuxuu samaynayaa habeenka toddobaad ayuu ixraamanayaa weliba waxa fiicanna carafa inuu afurnaadaana waa fiican tahay marka hadduu carafa afurnaanayana oo sunnada raacayana waa inuu habeenka lixaad ixraamtaa dabeed lixaad iyo toddobaad iyo siddeedaad saddexdaa maalmood uu soomaa ahlucilmiga qaarkood baasaa yidhi ayaamu tashriiqa inuu soomaano uma bannaanay yidhahdeen ahlucilmiga qaarna waxay mareen inaanay waajib ahayn inuu muxrim yahay waayo cumradani haba la xalaaloobee bilihii xajka lagula yimi waxay ka dhigan tahay xajkii inay ku guda jirto marka muddada u dhaxaysa walow muxrim bayaanu ahaani waa soomi karaa lixaad iyo toddobaad iyo siddeedaad buu soomi karaa isagoo lixaad iyo toddobaadba aan xajkii xidhan ra'yiga ahlucilmiga qaarkood baa maray wuxuu kaloo soomi karaa ayaamu tashriiqa waxaana la garanayaa ayaamu tashriiqa caadatan inaanu muxrim ahayn xadiis baana ku soo arooray xadiisu caaisha wa bni cumar lam yurakhas fii ayaami tashriiqi an yusamna ila liman lam yajid ilhadiya rawahu albukhaari looma ruqsayn oo looma idmin in ayaamu tashriiq la soomo mooyaane ciddii hadyiga weyday xaramka wuxuu ku qalayo ruuxii waayey isaga waxaa loo ruqseeyey oo loo banneeyey inuu ayaamu tashriiqa soomo lam yurakhas waa siiqatu mughayar siiqa laga dhigay lighayri alfaacil baa loo bineeyey cidda ruqsaynaysa yay ahayd cidda ruqsaynaysa waxay ahayd saaxibu sharci nebiga sala allahu aleyh wasalam marka waxay yeelanaysaa xukmu rafci waxay ka dhigantahay nebiga sala allahu aleyh wasalam baa ruqseeyey ka dhigan idan xadiiskaasi wuxuu daliil u yahay ayaamu tashriiqa in la soomi karo saddexdii maalmood lagu beegi karo la soomi karo marka saxiixu waxay tahay in saddexdaa maalmood sidaa lagu soomayo toddobada maalmood ee kale markuu ehelkiisii u noqdo ayuu soomaya waxaa laga qaadanayaa cumrada in timaha la gaabiyaa inay afdal tahay si timaha xajka loo xiiro ay u dheeraadaan iyagoo dheer xajka la xiiro waxaa laga qaadanayaa dawaafka in laga bilaabayo xajarul aswadka laga bilaabaayo waxaa laga qaadanayaa taabashada xajar aswadka la taabanayo marka tawaafka la bilaabaya inay sunno tahay waxaa laga qaadanayaa tawaafka ugu horeeya kacbada lagu tawaafo ee saddexda wareega ugu horreeye la guclaynayo masaa'il badan baa xadiidkan lagala baha halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk